بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii labiyo tobnaad ee ka mid ah min kitaabi الsunة لxarb aw kitaabi اctiqaadi ahli الsunة waxaa inoo dembeeyey طawaa'iftii iyo firaqdii ahlulbidac aha uu sheekhu ka hadlahayey oo kii soo yidhi xala weli asxaabi اlbidaci nabzun aw nabzun wa alqaabun wa asmaa'un laa tushbih asmaaء الصaalixiin wala اla'ima baa inoo dembaysa xalay wuxuu soo sheegay marka murjo iyo qadariyo iyo muctasilo wa min ahli اbidaci waxaa ka mid ah min asmaa'ihim albakriyatu baa ka mida bakriyaduna wahum muxuu ihi sheehu qadariyatun weeye waa niman qadarka anfiya waadna soo marteen qadarku wahum asxaabu اlxabati xabadda masagada ah dadka wax ku gaalaysiin jiray weeye iyo walqiraad qiraadka waa aalatu beeg qiraadku ayib waxaa lagu beego wax yaroo wax lagu beego wax laeg ninka xada ama waa dhururuc iyo shilin lacag wey iyo wadaaniqi daaniquna waa asna alatubeego waxyaabaha yararkaa lagu miisaamaa sudusu dirham baa lagu sheegaa daaniqu dirham lix loo qaybiya meeshii wax la eg haddaad dhacdo ama aad qadato aad ku gaaloobay ku leeyihin aladiina kuwaasoo yazcumuuna sheega anna man akhada xabatan xabad masagada ruuxi xada aw qiraaan ama wax qiraa daganoo raashiina aw daaniqan ama wax daaniq la eg dhuruurac ama sumani ama caynteyn waxaa tiraba xaraaman oo xaraama fahuwa kaafiru waa gaal saasay yidhaahdeen wa qowluhum warkooda iyo madhabkooda faasidka ah yudaahiu wuxuu shabbahaa qowl alkhawaariji khawaarij buu u egyahay qowlkooda nimankan bakriyada ah marka qolyahan maqaalaat اlislaamiya wax ka qora ama ikhtilaafu اlfiraq iyo awaaifta wax ka qaybana waxay ku tiriyeen khawaarijta inay yihiin albakriya inay tahay طaa'ifa iyo firqa min alkhawaarij ayay sheegaan sida alimaam ibn xasm kitaabkiisa alfaslu fi اlmalal wالnixal asagu wuxuu ictibaariyay bakriyada طaa'ifa min alkhawaarij meesha abulxasan alashcari iyo cabdilqaahir albaqdaadi iyo ayagu ay maqaalaadka iyo alfarqu bayn اlfirq ay ku tiriyeen daa'ifo madax bannaan oo mustaqila ah inay tahay daa'ifo madax bannaan inay yihiin almuhim nimanka bakriyada ah nin bakar ibn ukhti cabdulwaaxid la yidhaahdo ibn zayd albasri ninkaasaa loo tiriya awaa'iftuna magacan loo bixinayo dhowr qaab magacu ka yimaadaa in طaa'ifada muctaqadkeed iyo waxay aaminsan loogu magac bixiyo sida murjiada oo kale murjio qadariyo idan wixii aad aaminsanaydoo nafyi اlqadar ahaa ama ikhraaju alacmaali min aliimaan oo irjaa ah in lagugu magac bixiyo muctaqadkaadii iyo wax adigu aad aaminsanta in lagugu magac fal aad samaysay dhacdo markaa dhacday magacu kaa raaco sida raafido oo kale zayd ibn cali markay ibnalxusein ibn cali ibn abiaalib markay rafdiyeen ayaa raafida la yidhi muctasiloo kale markay majliskii xasan albasri ka fogaadeen majaalisuulcilmiya khayrkiina ka tageen baa loogu magac dhacdada ay sameeyeen baa magacu ka raacay marka in muctaqadkaada lagugu macag bixiyo fal mar aad samayso inuu magacu kaa raaco in odaygii mu'asiska ahaa ee madhabka bilaabay faasidka ah lagugu abtiriyo sida jahmiye oo kale bakriyada hadda aynu marayno oo kale ayb qolyaha magacu ka raacay fal ay sameeyeen khawaarijtaa ka mid ah, a ay ku bixeen saxaabadii muslimiintiiba magacu ka raacay inkastoo nusuus magaca sheegtay la helay maxaa soo hadhay in muctaqadkaa lagugu magacabixiyo fal samaysay iyo muasiska intaasaa u badan bakriyadu marka muasiskeeda baa loo tiirin hadde waa aragteen marka bakar ibnu cukta cabdilwaaxid ibnu zayd albasri ayaa loogu ayaa loo tiirinayaa ninkaas wuxuu soo baxay xilli muctasiladu ay aloosnayd buu asaguna soo booday aqwaal iyo madaahib shaniica ah ayuu kala tafaruday muctasiliya khawaarijba marka ninkii khawaarij u tiiriyana haddii intan hadda uu sheekhu sheegay oo macaasidan iyo xuquuqu naas ruuxii qaata haba yaraatay intay doona hala ekaato wuu gaaloobayaa marka la fiiriyo hadde waa madhabka khawaarijta ayib masaa'ilay ku waafaqeen muctazila marka la eegana xaggaas niman baa u tiiriya nimanna daa'ifo mustaqilay ka dhigaan aqwaashooda waxaa ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacala ruuxii caasiya walow maratan waaxida mara waaxida ilaahay subxaanahu wa tacala ruuxii caasiya dembigaa intuu dooni ha la ekaado kabiira ha noqdo sagiira ha noqdo ninkaasi waa kaafir bay leeyihi waatuu sheekhu kuu sheegay hoos dhiraandhiri wuxuu ku yhi waa asxaabu alxabati wاlqiraadi wاdaaniq soo ma aragti abu muxamed alxandali waa daqiiq wey markuu sifanaya dawaa'ifta waxay kaloo qabaan asxaabu اlkabaa'ir asxaabu اlkabaa'ir min ahli اlqibla dadkan ahlulqibla ee kabaa'irta ku dhaca zinada iyo khamrada iyo beenta iyo waxyaaba noocaas inay munaafiqiin yihiin bay abaan waa munaafiqiin anifaaq alkufri nifaaqa camaliga ma aha nifaaq ayay ku jiraan bay leeyihiin waxay qabaan qaatilka ruuxa kas wax dila ee ruux mumina dina inuusan toobad lahayn taaba miata alfi boqol kun oo goor toobad keento weligaa toobadda laga aqbali maayo waxyaabaha madhabkood madaahibtooda u liitay aad loogu eday waxaa ka markay ka hadlaayaan fitnadii dhexdhacday saxaabada ama qaab kale haddii loo dhiga ay badriyiin ka hadlahayaan waxay leeyihiin ruuxii reer badar ah ee macsiya ku dhaca waa kaafir bay dhaheen munaafiqa gaal ah laakiin jannuu geli oo ku waarahaya waxyaabaha lala yaabo wey cali iyo waxay soo qaateen cali iyo zubayr bn cawaam iyo طalxa iyo saxaabadaas dagaalihii iyo fitankii hadda ka dhexdhacay waad ogtihiin soo waxay leeyihin waa min ahli badrin oo laabudda jannay gelahayaan naarna akhirki mahayaanoo jannay ku waari oy gelahayaan laakiin aakhiriya adduunba gaalo weeye macsiya ku dhaceen bay waa gaalo munaafiqiina asxaabu kufrin wa riddatin weeye haddae munaafiq naar ku ururiyaan maya janno galayaal weeye oo maxaa jira xadiidkii bay deliishanayaan muxuu ah xadiidka cumar iyo ibn cabaas iyo ibn cumar iyo jaabir iyo xadiidkii cali fi saxiixayn asagoo caanka ahaa ayib xadiidkii bay ku dhg waxay leeyihiin lacala allaha ialaca lacala allahu iطalaca muxuu ahaay calى ahli badrin faqaala icmaluu maa shiئtum faqad gafartu lakum bay leeyihiin waxaanay saxaabadu sameeyeen bay dhaheen maadaama dembi yahay waa kufriga gaalnimo ninkii sameeyena waa kaafir bay dhaheen waa murtad munaafiqa aakhire laakiin jannay gelhayaan bay dhaheen marka waa kufriyaadkooday ka mid tahay nimankaas ayib saa darteed bay culummadu waxay caddeeyeen inay gaala yihiin albakriya waa طaa'ifa min طawaa'ifi ahli اlqibla ka mid a xagga tirada marka geela la tirsanhayo dawaa'ifta way nagu jiraan laakiin xugum ahaan muslimiin ma aha gaalo wey islaan maa nimankaas fiqiyaadkooda fatawadooda fiqiga la yaab kale waxaa ka mid waxay dhaheen basashiiyo toonta in la cuno waa xaaraan bay dheh ninkii basal iyo toon cuna wuxuu la mid yahay nin zinaystay ama khamro cabbay dheh ma bannaano fataawadooda baatilka waxaa ka mida hadday caloosha qururuc ku tiraaday dhaheen waysida waa jabta maxaa yeelay dh qururucda bannaanka ah ee neefta ah iyo tan gudaha maxaa u dhexeeyay dhaheen saan baan umaya dama akhadkooda marka la dhaadhinayo caloosh qururuc tiri ninkii hadday ku tiraada weysada waa batalay dheheen waana inaad weysata waa waajib salaadna kaa asix mayso waxaan u maleeyey una dama akhadkooda qururucda bannaanka iyo iyo qururucda gudaha waa isku mid <laughs> marka nimanka warkoodu waraad liita wey marka albakriya sheekhu waa kaaga degey ama طaa'ifa min alkhawaarij ka dhig ka bni xasm ama طaa'ifa mustaqilaa ka dhig ka alashcari wاlbakhdaadi ama aaifa min almuctazila ka dhig sida raasi laga dareemaya kutubtiisa qaarkood sheekhu wuxuu ihi waxaa ka mid ah wa min alqaabihim wa nabzihim aw nabazihim ila nabzi iyo nabz waa isku mid eh yuqaalu nabaztu arajula nabzan waan cambaareeye ama cahay waxaa ka mid a ah aljahmiyatu baa ka mid a acdaa ullahi wa hum aladiina yazcumuuna kuwa sheega weeye ana alqur'aana makhluuqun qur-aanku inuu makhluuq yahay sheegaan وأن الlaha subxaanaه وataعaalى lam yukalim muusى ilaahay muuse lama hadlin calayhi الsalaaة وasalaam bay dhaheen وأna اllaha laa yatakalam ilaahay ma hadla yidhaahdeen walaa yuraa akhran la arki maayay leeyihiin walaa yucrafu lilaahi makaan ilaahayna makaan loo garan maayo ka sareeya dunida ka baxsan calى اcarشhi baa loo jeeda arshig wixii ka sareeya walaysa lilaahi bay dhaheen carshu ilahay carshi ma laha iyo sariir walaa kursiyun kursi ma laha wa kalaamu kaثiiru war badan bay leeyihiin buuri akrahu aan kahonayo dhibsanayo sheegidiisa ilaa kufriga in litaxdiir baa loo sheegaa in afka lagu dhanaansado ama wakti laisku dhaafiya lama ogolo lannu xikaayat اlkufri laysa bikufri waa maka qarad saxiixa aad ka leedahay ama ummad u cadaynayso ama aad ka digayso ama nin mutacalima aad fahansiinayso laakiin nin riwaayad lagu dhigo ama waktiga laisku dhaafiyo cinda ahli اlcilmi waa lagu gaaloobaa ayb maslada kalaamka adugu qur-aanka waynu soo marray laakiin salafku laba hadal ay ka yidhaahdeen maslaة اlkalaam ninkii ilaahay kalaam u sugi waayo wa annahu yatakalamu bisawtin waxay ka yidhaahdeen laba naqli keliya aan ku gaabsado wakti waa iska yaryahay alimaam cabdiraxmaan ibn mahdi wuxuu yidhi man zacama ruuxu sheega ana allaha lam yukalim muusa bna cimraan ninkii yidhaahday ina allaha lam yukalim muusa bna cimraan yustataabu fain taaba wailaa duribat cunuquhu ma aha adda qur-aanku waa makhluq kale ka soo tag ilaahay nabi muuse lama hadlin ruuxii wuxuu ihi waa kaafir toobaa la weydiin hadduu toobad keeno waa badbaaday hadduu toobad keeni waayo unuunkaa loo guudin buu ku yidhi abu macmar alhudali ibraahim ismaaciil min aimati الsunna asagu wuxuu yidhi man zacama ana اllaha caza wajal laa yatakallamu walaa yasmacu walaa yubsir walaa yagdab walaa yarda وذakra أشhyaaء min hadiه الصفاaت صفaadkiibuu tiriyey wadaadka abu macmar الhudلي فahوa كاaفir bالlahi عaزa وaجل in رأytmuuه عalى بئر واaqفa فأlقوuه فيiha بhذا أdin الlaha سubحaanaه وتaعaaلى لأنهم كفاar bالlahi تaعaaلى waa naskii wadaadka wuxuu leey ninkii yidhaahda ilaahay subxaanaه وataعaalى laa yتakلم ma hadlo walaa yasmac waxaa ma maqlo walaa yubsir ma arko walaa yaqdab ma cadhoodo walaa yarda ruux muslima kama raali noqdo ifaadkiibuu tiriyey marka wadakara ashyaa min hadi ifaat fahuwa kaafiru biاllahi caza wajal waa gaal buuri laakiin maxaa idinkaga aadan asagoo ceel dul taaga dad ku soo baxdaan ruuxa sidaa aaminsan ama sifaadkaa inkiraya ceelka ku tuura buui ku rida xale maxaad soo marteen yaziid bin haaruna wasiti oo leh haddaan talada wax ku leeyaha dowladdu ay awoodda wax iga siiso ama iyaan badbaadahayo bundada dijlo ayaan isbaaro dhigan lahaa buui jag baynti yar baan dhigan lahaa nin walboo soo mara waxaan dhihi laha maxaad ka aaminsan tahay maada taquulu fi اlqur'aan hadduu yidhahdo qur-aanku waa kalaam ullaahi makhluuq webigaan raacin lahaa buui wadaadka nacahu muxuu ku leeyahay ceel haddaa artaan ku hambooriye buui qabri oga dhiga waa sifaadkii maxaa masaa'il badan oo laysku haya kaba fududaa wey bihada adiin اllaha subxaanaه wa tacala liannahum kufaaru biاllahi tacaala sidaasuu yidhi waa laba aharoo saxiixa weeye aimada ka sugan ninka u baahdana asuna licabdillahi bn axmed ha ka muraajaceeyo iyo asuna liabibakr mxuu abilqasim lalaka'i iyo ashariica lilaajur khaiib albaqdaadi fi taarikh basna ku keenaa qayb ka mida ah. ataar sugan wey qaybo ka mida ah wadaadkii la odhan jiray cabdullah bn yusuf aljudayc kitaabkiisa alcaqiida asalafiya fii kalaami rabbi albariya adina waad ka fiirin kartaan ina xusar aada waxyaabaad ku haysateen waxyaaba ka daran baa hadde taagane maxaad samaynaysa aniga waxaad u haysateen nin ilaahay khayrkii caabuda lama gaalaysiin karo waxaad ugu haysateen cadowga ilaahay muslimiin in oga heliya lama gaalaysiin karo sharciga ilaahay sharcan in u xukuntamay ama dejiyey lama gaalaysiin karo ama ummadda ugu yeedhay ama sharciba ka dhigay kii rabbina saluugay marka waxyaabahi anaad u haysateen iyo kuwan yada daran xageed geynaysaan ayib idinkaa idiinta lah selafna waad ku maxabsataan waa yahay wahum kuwa ayaga ah waxyaabaha nuquusha selafka aan ka ogahay haddaan idiin sheego qaybo ka mida ma xamili kartaan cashirkana habeen dambe kusoo noqon maysaan marka in yaroo kolba dhiig joojin ah inaan soo daayo wey wahum kuwa ayaga kufaarun gaalo wey zanaadiqatun diinlaawayaal wey acdaa اllahi subxaanaه wa tacaala cadowgii ilaahi ah faxdaruuhum iska jira muxuu yihi sayidina caliy fi saxiix اbukhaari xadiثu الnaasa bima yacrifuun aturiiduuna an yukadab allah warasuuluh so sidaa ma ahayn xadiidkii ibn mascuudna muxuu maa anta bimuxadiثin qowma xadiiثa laa tablughu cuquuluhum ilaa kaana libacdihim fitna ruuxa dad haddaad u sheegto xadii aysan xamili karin caqligooda aqoontooda maskaxdooda aysan xamili karin aad u sheegto qayb ku fidnowda marka baashu waa in tartiib tartiib loo wada mooyeen haddaa mararka qaarkood miisaanka laydin saaro dhukaan bixin baan wadnaye dhexdaad kala jabaysaa marka waa waxay dhaheen xoog waxaa ugu xun midkii xadhkaha kaa gooya wuxuu ihi wa min asmaa'im waxaa ka mid a ah alwaaqifatu baa ka mid ah waaqifiyo wahum اladiina yazcumuuna sheega weeye annaa naquul inaan odhanayno ina alqur'aana kalaam اllahi walaa naquulu hayra makhluuq qur-aanku waa kalaam ullaahi dhaha waa makhluuq iyo waa hayru makhluuq midnaba ha u bixina aniga nuskadii horaan haysta caawa haddii aad marka waxyaaba ka khaldan aad aragtan ii sheeg lann tabcan waa tabcan ula kuwa dambeed haystaan baa ka fiican wahum kuwa waaqifada ah sharu asnaafi jahmiyo kooxaheeda kooxda u shar badan wey wa akhbaha midda u liidata wey limaada waxay muujinayaan tawaruc ninka ma og tahay dadka wax u maldaha ee geed sara kuu waaba balaayana hoosta ku qaraxsanaya kaaga dara midka wax caddaysta ninkan wuxuu leey maya qur-aanku kalaamullah aan ku daysano muxuuna aqarsan hayaa markuu indhahaas ku daaqabto waxaad moodi nin tawarucahayo lafdi aan nabigu ku dhawaaqin qur-aankana aan ku cadaynin ka sariiganhayo oo zaahidoo mutawaricoo mutanazah yaxtariz baad u arkaysaa baayi halaq iyo mas iyo habeesooyin buuna hoosta ku wataa hadhowna marka saa looga ilduufay wadaadihii uu ka cabsanaya ay tagaan masaskii habeesooyinku sii daan kaasa dadka wada qaninayaan kulli dadka jahmiyay noqonayaan marka saasay salafka kuu leeyihiin asaga akhbad wa shar ah sidaas wey min alqaabin waxaa ka mid a ah allafdiyatu wahum اladiina yazcumuun waa kuwa sheega annaa naquulu inaan odhanayno markaan kitaabka ilaahay marayno ina alqur'aana kalaam اllah qur'aanku waa hadalka ilaahay walaakiin hase yeeshee alfaadana walaakina alfaadana bilqur'aan hase yeeshee hadalkayaga ku dhawaqa qur-aanka aan ku dhawaaqayno iyo wa tilaawatana akhriska iyaga aanu akhrina wa qiraa'atana lahu lilqur'aani makhluuqatun bay leeyihiin inaga soo sheegnay labsiga ku jira hawshan ayada ah tafsiilkii ku jiray lafdigana waynu soo marray wahum kuwan laftirkoodu jahmiyatun jahmnu safwaan tolkii weeye fusaaqun diinlaawayaal ah eray walba qaybta koox walba hadal munaasabkuu ku dhejinaya qolyahan tafsiil baan la imanaynaa bay ku yidhaahdeen tafsiilkana waxaa keenaya diinta in dadka loo kala saaro waxa la caddeeye weeye macsiyada iyo daacadana loo kala soco oo ah haddaad tirada lafdigayga dhawaqayga caadigaa iyo waxa aniga iga soo baxayo waa hayru makhluuq dee waa diin la-aan weeye haddaad tiraahdo waa makhluuqna waa sax bay yidhaahdeen ayib marka waxaan uu kalifahay tafsiilka asaga ah waa diin iyo alla adeecid bay yidhaahdeen isaga wuxu uhi sheekhu fasaqatii daace iska daayiyo alla adeecide tii rabbi baad ka baxday jahmiyatun fusaaqun waa sidaa daacay doonahaya in wanaage iy macsiyaad ka qaadeen wey لأnnahum zacamuu أnnahum qaaluu dalika طaacaةa لilaahi وataqوى bay u sheegeen marka cagsigoodii baa laga dhaqmahaya tafsiirka ku jira lafdigana asna waad waad soo marteen wa min asmaa'ihim waxaa ka mid a ah, alraafidaةu baa ka mid ah wa hum اladiina waa kuwa yatabara'uuna iska takooree ka beri noqda min asxaabi الnabiyi nabi maxamed asxaabtiisa xaggeeda wayasubuunahum caayo aflagaadeeya wayantaqisuunahum quursada ama daraaba wayukafiruuna اlummata ummaddana gaalaysiiya ilaa nafaran koox mooyeen yasiiran yarba mooyeen ummaddii haddee saxaabada ninkii dayn waayey ma cid kalo wuxu reebahayaa walaysat araafidatu raafidadu kama tirsana raafidadu ma aha min alislaam islaamka xaggiisa fii shayin waxba kama haysato islaamka waxay ka haysato ma uu jiro nimankan araafida waa nimankai aan hadda lahayn waxaa loogu magac bixiyey ay sameeyeen wadaadkii la jiray zayd ibn caliy bay marka yay tuureen zayd ibn caliy ibn اlxasan ibn cali ibn abi aalib zayn اlcaabidiin wadaadkii loo yaqaanay ay waa kii hadee baxay ee yidhi nimankii awogay xuseen dilay ayaan ka argoosanaya ayib markuu baxay shiico badan baa raacday nin caalima ah oo faqihuna ahaa zayd ibn ali ibn xusein xasan yaan ku dhehn zayd ibn ali ibn xusein ibn ali ibn abi aalib xilligii hishaam ibn cabdilmelig uu madaxweynaha ahaa hishaam ibn cabdilmelig ibn marwan uu madaxweyne ahaabuu baxay asagoo marka nimankan reer bani umaya inuu iska dhiciyo raba nin caalima ah oo faqiiha ah oo zaahida oo caabidu ahaa sidaa darteed dahabi wuxuu yidhi kaana daa cilmin wa jalaalah wa salaaxin hafaa wa kharaja fastashhad wuxuu yidhi nin caalima ah buu ahaa oo meeqaan iyo magac leh oo wanaagsan laakiin intuu simbirraxooday oo uu baxay ayuu shahiiday muxuu dahabi ku qarinhayaa dahabi wuxuu kitaabkiisa ku sheegay kitaabkiisa siyarka iyo almucjam almukhtas wuxuu ku sheegay marar badan waxaan doonayo ma berheeri kara buuri laakiin sarbeeb iyo aniga isnaqaana buuri sarbeeb iyo aniga ayaa markaa isnaqaana bu kuuri hadda wuxuu ku yidhi laakinahu hafa wuu hafo wuu sakatiyey buuri fakharaja fastashhad fastashhad muxuu kugu tilmaamahaya isagoo xaqudira oo saxan baa la dilay buu ku leeyahay laakiin inuu baxa ma ahaynoo tabarba ma haynin shiicada layskuma hadla weligoodba waa ahlu khiyaanatin wa qadarin weeye awowgii bay dhakreen cali ah oo xuseen bay dhakreen oo xasan bay dhakreen waa ahlu saa dartee waxaa lagu mahmahaa aqdaru min kuufiyin hebel waa ka dhagar badan yahay oo ka khiyaano badan yahay reer kuufo dhagar iyo khayaanay balantay kuu galaan bay ku manjaxaabin ta isku hadlayso imisay awowyaashii dhulka dhigeen oy baabi'iyeen marka boqol labaatan iyo baa la dilay zayd ibnu cali warkaan kuu soo gaabiye markuu baxay ciidamo dhan oo kumaan kumoo shiica raacay markaasay dhe intaana dagaal kula gelin maada taquulu fii abi bakr wa cumar abi bakr iyo cumar maxaad ka wuxuu dha abubakari cumar ahaa waa labada wasiir ee awowgay rasuul ilaahi sal اllahu alayh waalih wasalam waa laba khayr aabbayaashay waxaan khayr iyo wanaag ahayn kumaysan sheegi jirin anuguna khayr baan ka aaminsanahay imaama sidqin wa salaaxin wadiin weeye buur masaasay dhahaa beri baan kaa nahay dheh haddaabad nimankii aabbaha awowga cali aalib dulmay ee kursiga ka qaatay bahdilay aabad aminkan ka rumaysantahay aimo iyo ahlukayr inay yihiin adigo reebanu umayo isku mid baa tiina waan ku dhaafnay dheh ka dhaqaaqeen kumaankum baa ka dareertay rag yaroo boqol iyo soddomeeye ah ayaa ku soo hadhay oo nakhaaciyiin u badnaa wuu dagaalamay rag iyo asagiiba marka waa la laayay fastashhad waa sida nimankaas marka raafida la yidhaahdo dawaa'if badan bay adugu noqdaan firaq badan baa yay ka mid yihiin firaqda waxaa u waaweyn saddex kooxoodo zaydiyada iyo maxaanku idhaahdaayey iyo niman kaysaaniye la yidhaahdo iyo imaamiyo dawaa'if badan bay yeeshaan marka zaydiyo oo intaasoo firaq noqota shan fira u waaweyn waa gaari doonaa insha allahu tacaala imaamiyadu firaq badan bay noqdaan kaysaaniya dhowr iyo hulaad iyo khulaad hulaadu ayadu cinda ahlilcilmi ummaddaa layskaga tirsadaaye muslimiin ma kuwan kale marka zaydiyada iyo kaysaaniyada ayaa un lagu tiriyaa firaq alislaam ama alghulaa ayagu laguma tiriyo firaq badan bay sunnadan toddobaatan iyo wax ku dhowbeba gaadhaanba caqaa'idooda guud waxaa ka mid a ah, raafidadu waagu hona wuxuu ku bilowda siyar siyar bidaar sibaq bay kugu gashaabaa lay wuxuu ku bilowday tashayuc iska khafiifa oo ah caliy wuxuu ka fadli badan yahay saxaabada kulligeed laakiin abubakar iyo cumar iyo cumaan kulli waxay ahaayeen dad ahlu khayr oo aimo ah way bannaan adoo khayr badan nimaad ka khayr badan tahay in madaxweyne lagaaga dhigo waxaa bannaan imaamat اlmafduuli maca wujuudi اlfaadili bay aaminsanaayeen cali baa ummadda u fadli badan laakiin abubakar iyo cumar laga fadli badnaa ayaa xilka muslimiinta qabtay ahlu khayrna weeye saasay marka ku bilaabatay way socoto waxay dhashay abubakar iyo cumar xukumka xoog bay ku qabsadeen ma aynan mudnayn niman xunna waa ahaayeen baa xigtay tilaabo saddexaad baa xigtayoo bidca bidc dhashee ma og tahay haddana xigtay in la tagfiriyaba saxaabadii ilaa dad yarba mooye inay dhahaan waa fasaqo saxaabadu ama waa gaalo shan wadaad ay ka soo reebaan salmaan alfarisi iyo miqdaad camaar ibnu yaasir iyo yuu kaloo ahaa cali iska daaya isagoo laskuma hayee abu dar abu darda rag yar ka soo reebeen salmaan alfarisi iyo camaar iyo miqdaad iyo salmaan afarta iyo cali iyo laba abu abu dar iyo abu darda yar ka soo reebeen inta kale waxa dha way gaaloobeen baasha ka soo bilaabatay haw saxaabadu kulli waa ahlu khayri way kala fadli badan yihiin halkaasay ku dambaysay bidca bidca dhasha caqaa'iddooda marka waxaa ka ah inay dhahaan nebi maxamed baa caddeeyey in uu cali yahay imaam asagaa imaam ah khaliifna ah bacda rasuulilaahi bay bismihi buuna nabigu caddeeyey cali inuu imaam yahay wuuna muujiyey meel mala iyo fagaaru ka sheegay laakiin saxaabadaa u khamuuray oo iyagaa qariyay kitmaan iyo khayaanay saxaabadu samayn bay ku waxay kaloo dhaheen saxaabada kulli waa baadi waxayna ku dhumeen inay cali ku dayan waayeen oo diinta ka qaadan waayeen waxayna qabaan ana alimaamata laa takuunu ilaa binasin wa tawqiifin min ashaaric ruux imaam iyo madaxweyne ma noqon karo hadduusan nabigu cayimin oo nabigu uusan magacaabin halkaasay baasha marka ku gabagabeeyeen waagii dambada way ka dartayo wayba intaasaaba roonayde de gaalnimadaa kale culusee ma og tahay xanaanayka bacdu shari ahwanu min bacdi weeye naaru way kala subxaanalaystaane hadda wayba ka daran waay noqdeen dee ulaad caadi ay noqdeen qur baa qayb maqan iyo musxaf faadima boodahaye iyo alaab kaleba la yimaadeen marka kuwaa warkooda iska jooji saasuu sheku ku walaysat araafidatu min alslaami fii shay saasuu ku yidhi keliya inay saxaabada takfiiriyeen bay ku gaaloobayeen inay saxaabadoo dhan baa faasiqiin ay yidhaahdeen intaaba mooyen bay ku lanna waa takdiib likitaab اllah laqad radia allahu nin saxaabiga lagu yidhi ibnu cabaas una baan jeclahay niman baa sidaa yidhi wuxuu ihi suu rabbi noo yidhi laqad radia allahu can اlmu'miniin id yubaayicuunaka taxta الshajara si rabbi ii yidhi hadabahum calayhim ii keena buuri ilahay baa u cadhooday ilaahay baa ka raali noqday baan qur-aan ku hayaaye bal aayaad kale oo tiri hawshu waa laga noqdayoo ka rogo laba saar weeye cadha ka dambaysay miyaad haysaan buuri yacni waa iska khusacbalaad iyo abaatiishaasay ummadda ku weerariyaan marka nimankaa muslimiin ma aha wuxuu waa min alqaabin waxaa ka mida ah. adduunkan hadda haysta waa maxay waa niman raafida ka daran haku khaldamina adduunka nimanka hadda dhoobane xuutiyiinta hadda laguu sheegahayo zaydiye fiican bay ahaan jireen kadib waxay u gudbeen imaamiya ina way ka dareen hadda way ka dareen caqaa'idooda waxay u gudubtay shirki waaweyn iyo cubaad اqubuur iyo awthaan waaniyiin wey waaniyiin wey wa min alqaabin waxaa almansuriya waxaa loo tiiriyaa wadaad abi mansuur laodhan jiray abi mansuur wadaad la jiray baa loo tiiriya wuxuu ihi wahum mansuuriyadu raafidatun weeye akhbatu rawaafid waa raafido xaqa saydhay oo diidda ku gacan saydhay raafidana nimanka u liita weye maxaa caan ku yihiin wahum aladiina yaquul waa kuwa yidhaahda man qatala arbaciina rajulan afartani ninkii dila oo miman khaalafa aalu beytka dadka khilaafay ah ahlubeytka dadka khilaafay ah waa iyagu siday sheeganayaan man khalafa hawaahum hawadooda ruxu khilaaf waa maay illa iyagu waxay sheegen inay u gargaarahayaan ahlubeyt iyo hawlahaasay dakhala aljannata yidhaahdeen jannaduu gelhayaa ninka asaga waa ahlujanna ay leeyihin nin walba waxaan aaminsannahay aan aaminsanayn bay dhahen mansuuriyo waa naargale naar buuna ku waaraya abi mansuur nin la yidhaahdo oo reer bani cabdilqays ahaa baa loo tiiriyaa min ulaati shiicana lagu tiriyaa nimankan mansuuri waa min ulaati shiica muctadilada maa wuxuu soo baxay xilligii eh, waaba jacfar almansuur uu dagaalamay uu xilka qabtaybay isagu ninkaas soo baxay dayib waxayna sheegeen marka mansuuriyadu bacda abi jacfar asaadiq abi jacfar asaadiq abi jacfar asaadiq maxamed cali abi jacfar asaadiq maxamed albaqir wiiluu dhalay abi jacfar asaadiq la odhan jiray markuu dhimanayay u dardaarmay dheheen usha wilaayada iyo imaamada abi mansuurkan haddaad haysaan mansuuriya loo nisbaynayo markuu dhintayna waaba la duliy cirkaa la geeyey dhaama mansuur cirkaa la geeyey say nabi maxamed baaba micraaj alisaa cirka markaan tagay bui asaga may asagaabaa yidhiba cirkaan tago waa lay dhoofiy asag ummadda ku akrinaya caamadii shiicadii markii lay dhoofiyey ilaahay baa dhabarkay madaxa iga soo taabtay buui wuxuuna rabbi yidhi buu wiilkaygii baa tahaye diinta dadka iga gaadhsii wuxuu yidhi qabaama mansuurkaas ilaahay khalqigiisa waxaa u horreeyey ciisa calayhi الsalaaةu wasalaam awal اkhalaa'iq waa ciisa uma cali bn abi aalib buui uma cali bn abi aalib ayib waxaa la dilay yaana ku khaldin abi mansuurka kaas ninka la dilay muxuu ahaa xilligii abu jacfar almansuur alcabaasi waa iman doonaaye kan waxaa la dilay fii aakhiri ayaami bani umaya la dilay ayaami bani umaya waxaa lagu eedeeyaa inuu ahaa caama jaahil ah. kaana umiyan laa yara walaa yktub baa ldhi hadduusan ummi ahayn balaayadaas saa u cadlamaba yimaadeenba ninka aqoonta lama ogta marku rab ataa inuu aafoobo waxbuu farsameeyaa wax caamadu ay laqi karto wadaadun haysan aad oola yaabaynin ayuu la yimaadaa laakiin caamay ku yidhi waan isag l babakaynhaya maxaad ka sugi wuxuu doono ku hadlaya marka wuxuuna sheegay inuu rasuul yaha waagi dambe anuu rasuul baan ahay bu waa sida nbi mamed rasuul ahaye wuxuu i maxamed waa nabiyun wa rasuulu bitanziil wa ana rasuulu bitawiil buui balbadaayada eeg kadib waagi dambe waxay sheegeen mansuuriya wiilu asagoo dhala xusein la odhan jiray waynu iman doonaa waa xuseyniyada iman doontee ayaasna loo dardaarmay bacda abi mansuur bay yidhaahdeen asagaana qabtay shaydaan buu ahaa ciidan buu samaystay balaayadii buu kasii daray mahdi baan ahay buu yihi balaayu dhigay ilaahnimu sheegtay kulligood waagi dambe waxaa dilay almahdi alcabaasi ninkii u diyaargareeyey ciidan gooni uu sameeyey oo dabagala zanaadiqada nimanka diinta dura ama diinka islamka wax ka sheega ama aan xaqa muxuu ahaa madaluufiya ama majara nimankaas buu ciidan u sameeyey almahdi wa hada min fadaa'ili wamanaaqibi laba boqol iyo konton zindiiq buu dilay khilaala dhowr sano gudaheed intuu asagu khaliifka ahaa xilligiisi adduunka o dhan baa fasaaday nimanka carabka la baxay duqaydii ka horreeyey aabbayaashii oo dhan ba waxay iska niman iska gacanfudo nin siyaasad ku qabsadaba mooye diinta danba kamaysan lahayn laakiin ninka kursigooda qab soo fiiriya labay kala dhigi jireen wax kalena dan kamaysan lahayn sida hadda adduunka u isagu laakiin awoodda wuxuu ku bixiyey inuu dabagalo zanaadiqada waagaas ninkaas waagaasaa la dilay mansuuriya warkeeda sheekhu intaasuu kaaga sheegay gebagabaha ahaatee waxaa wey nimankaasi waa waaniyiin weeye iyo ilaahay keyrkii niman caabuda aimadooduna ilaahnimayba sheegteenba iskaba jooji walidaalika cabdilqaahir albaqdaadi wuxuu yidhi wa jamiicu firaqi اlulaati ulaatu shiica firaqoodoo dhanba minhum min الشhiicati khaarijuuna can firaq اlislaam islaam shuqulkuma laba alfarqu bayn اlfirq labaatan iyo kow sabxada ah mar kale wuxuu yidhi famaa minhum min famaa hum cafwan famaa hum min firaq اlislaami wain kaanuu muntasibiina ilayh wuxuu ihi firaq اlislaam kama tirsana muslimiinna ma aha nimanku laakiin islaamkay ku maxaabsadanoo waa sheegtaan inaad wixii sheegato iyo inaad ku tilmaaman tahay si dhaba waa laba kala shay sucda labatan iyo saddexaad buu sidaa ku yidhahda alfarqu bayn alfirq waa runtii wax ka daran bay aaminsan yihiin kutub maqaalaat akhriya firqo walba sideed uga helaysaan waliba awaa'ilka u horreeya lagu keenaa ilaa firaqa muslimiinta marka kor laga fiiriyo toban kooxood waaweyn bay u kala jabaan murji'ada iyo qadari muctasilada iyo muxuu ahaaye shiicada asxaabu alxadiid kullaabiyo iyo muxuu ahaayey baa u waaweyn iyo nimanka de khawaarijda oan jireed garanaysaan mid walba marka dhowr iyo toban firqo ama labaatan qolyaa noqda qolyaa sodomeeye noqda qolyaa toddobaatan cagcageeya asxaabulxadiid baa ugu roon oo ayuu hal fira ah furuuc yaryarba mooye oo markaa masaale isku hayaanba mooye marka awaailka kutubulmaqaala o dhan baad ka helaysaa hadda sheekh kuu sheego wuxuu ihi sheekhu wahum ladiina waa kuwa yukhiifuuna annaasa dadka cabsiiya yakhniquuna anigu ii ceejiya ama marjiya annaasa dadka xamagay bay kugu dhagaahayaan oo waxay qabaan haddaad wax kala weydo qori iyo waxba haddaad weydo ruux intaad tartiib gaaddo meeshaa xamagaa ku dheg sidii gududanyi la fadhiiso kadibna asagoo telefon hala arko wayastaxiluuna waxay banaystaan amwaalahum bay banaystaan xoolaha dadkay banaysanayaan waa dadkan kale muslimiinta ah ayb wahum اladiina waa kuwa yaquuluna yidhi akhطa'a jibriilu jibriil baa gefay calayhi الsalaam birisaalati waxyigii uu waday risaalada buu la gefay oo cali baa loo waday nebi maxamed buu kula kufay bay yidhahdaan maxaa yeelay nebi maxamed iyo calina waxay iskaga ekaayeen bay dheheen laba tuka iskaga ekaayeen nimankan hadda sheekuu tilmaamaya dambe khuraabiya loo yaqaana fi kutub maqaalaat nimankan dambe eh, odhanhaya jibriil baa ku gafay waxyigii loo soo dhiibay waxaa le waxyigan sii qaado cali u gee oo cali rasuul iyo nabi ka dhig oo caleema saar markaasuu nebi maxamed la aaday nimanka sidaa yidhaahda waxaa loo yaqaanaa khuraabiya fi kutub almaqaalaat mansuuriyiina dee waa daa'ifo ka mida ayaga ah wey marka nimanka ayaga waa nimanku ibnu taymiya dhihi jiray iyo qaadi ciise bnu sahl jayaani iyo qaadi ciyaad iyo kulli yidhi ninkii ka shakiyay inay gaala yihiin isagaa gaal ah khuraabiyu whada wuxuu hi sheekhu huwa اlkufr alwaadix اladii laa yashubu iimaan waa runtii hadde kani waa gaalnimo cad buuri oon wax iimaana uusan barxayn wax iimaanoo taraxa ama barxa jira buui ninka taagan jibriil baa gafay oo rasuulnimadii loo waday cali buu rasuul kala dul kufay oo nabigaad wadataan oo dhan nabi um, muxuu ahaayey makhluuq waa lagu khaldamay ayib fanacuudu billaahi wa nacuudu billah buu ihi baan ka magangala sharkooda iyo gaalnimadooda wa min alqaabihim waxaa ka mid a ah, asaba'iyatu baa ka mid a ah. nin la sheego oo cabdullahi bnu sab la odhan jiray weeye yaa loo tiirinaya kooxdan ayagaa waagii hore wuuu dadka kusoo galay wuxuu yidhi anugu horta waxaana nin aqoon wuxuu ihi kutubu tawraat walanaajiil baa wax ka akhriyaa haddaan kutubu tawriid anaajiilsa wax ka aqaano waxaan ku arkay buu yidhi nabi walba markuu dhimanayo iyo intuu nool yahayba dardaaran iyo wasibuu ka tagaa haddaad muslimiin tihiin nabigu yuu xilka iyo usha muslimiinta u dardaarmay hormahaynaa le dardaaranay muslimiintu abubakr bay doorteen haddana cumar bay doorteen haddana waa loo waday waxba kama jiraan laabudda min wasiy war anagu garan maydhe caamadii uu hawsanyahay de ulahaa aalubeyt baan jeclahay aduu yay kula tahay nin qaraabadiisa oo nabigu wada dhasheen baa wasi noqonhaybu waa kuma cali bin abi aalib saasay toorad sheegaysaau haddaba maadaama ninkaa la dulmay xaqiisa aan dhicinayna keena bu caamo badan marka la kac ciidan buu samaystay guluf caamo waxaad ku taqaanaa saasuu horta baashu ku bunbuuniyey waagi dambe wuxuu idhi cali iska badaa wasi waaba ilaah yar waaba ilaah buui maaaba maxaaba wasi wasi ah ayib waagi hore soo qaaday waa wasi la dulmay wuxuu waa weli waa khaatim اlawliya kaasna wuxuu ahaa nabi maxamedna wuxuu aha sal lay slam cafwan khaatam اlambiya asna waa khaatim alawliya cali soo waday caamad wax alba ha wax alba ka yeeleen mogta baasha marba ruux lama dakriya mogta markaad balaayo wadatee marka dambe wuxuu hi cali waaba ilaahba mana dhimanin intaan qiyaama la gaadhinna wuu soo noqon doonaa buui ayib ardaduu ka buuxin doonaa buui cadlan kamaa muliat jawran wa ulma halkaasuu ku dhabaabiciyey balaayadaasuu akriyay nimankaa way nimanka sabaiyada loo yaqaan wsabaaiyatu ayaa ka mida awaa'iftooda iyo firaqooda ka mid ah sabaiyu balaayaha ku dhacdo wahum raafidatun wey waa raafida kadaabuuna been badan wahum ayaguna qariibun waxay u dhow yihiin minman julkii dakartu aan soo sheegay bay u dhow yihiin mansuuriyadii weye quraabiyadii mukhaalifuuna waxayba garab mareen lilummati ummadoo dhan bay garab mareen waana gaala kuskusuna meesha fadhida waraafidatu raafidaduna asfo ayagaa liita oo bacan aharan xagga waxyeelada islaami islaamka wax la yeeleeyo la dhibo ama la baabasho min ahli اkufri min ahli اxarb gaalada colka ee gaashaanka inoo daruurtay kuwana inooga daran bu ninkaa gaalkaa dee mogta awood iyo malatarin baad ku kala baxaysaani ilaahay baana kala xukumi laakiin ninka diinkaadii aad ilaahay ugu dhowaanaysay eed ku janno gelaysay eed naar kaga badbaadaysay eed rumaysneed ee kaab kaab aad soo haysatay ee nebi maxamed gelahayay bayba rabaa inay kaa calwiyaan kaaga ciyaaraan wixu dhan kaa oo dilaawo aada noqoto marka col sokeeye iyo col sheeye kee daran sokeeyaha daran dagaalka gudaha kaa qabsadaa ka ba'an midka bannaanka kaa qabsada marka ninkaasi waagi dambe kooxdu asagoo aas-aasay sayidina cali baa baabi'iyahad waad garanaysaa oo qolyuhu uqori jiray uqodi jiray gododka intuu uqodo uu ku laayey ku guri jira intuu qumbur ninka u yeedhay addoonkiisa uu yidhi god weyn qod god weynoo xorad u qoday xaaba ka buuxi dab ku shid warkaaley bui godkan idinku gur waad gobonaysadan ka noqonin isagoo maalin masaajid ka soo baxay dhaheen huwa huwa war maxaan ahay buui ilaah baa tay yahdeen war maanaa ilaaha war ilaah mi addoon baa ahayn makhluuqo idinkoo kale ah waan cunaa waxna waan cabbaa suuligana waan tagaa ilaahay dembi dhaaf baan weydiistaa inuu cafina waan rajayn cadaabkiisana waa ka baqahaya war jooga wuxuu hi haddaydan warkaa daynin dabkaan idinku gurhayaa wuxuu haddaba waxay dhaheen haddaa baan ogaan inaada rabbi tahayba ilaa rabbin baa dadka wax dab ku cadaabeen nin balaayo meel loo wato maadaa ka rahay dabku ku guray waa kii laayey kulligood lamaa ra'aytu amra amra munkaran dacawtu ajajtu naari wa dacawtu qumbura waa kii yidhi markaan arka hawsha inay meel xun marayso qumbur baan u yeedhay buu i wadaadkii dabkaygana xoradkayga waa shitay buu markaasu ku guray ayib marka qolyahaasay ahaayeen zanaadiqu ayay ahaayeen oo kay ay gubana laayeen saxaabadu kulligood baa cali hawshaa ku taageeray hal qodob bay ku qabsadeen waxay dhaheen waxaan jeclayn inaad birta ka asasho oo dabka aad ka dayso ibn cabaas baa tacliiqi wuxuu waxaan jeclaan lahaa inuu laayo nabigu wuxuu ihi man badla diinahu faqtuluuh laakiin dabka laa yucadabu binnaari ilaa rabu nnaar halkaasuu istaagay ma masle khilaafiyo tafsiil bay haddana tabaroma hayo wuxuu hi sheekhu wa sinfun koox oo min araafidati ka mid a ah yaquuluuna waxay dhahaan caliyun fi saxaab cali waxay dhaheen maba dhimanine daruurahu ku jiraa bay dhaheen oo waxay ku daraan wali waay dhaheen unkadku iyo hanqarhku ama gugaca waxaa u taqaanaan waxay dhaheen waa codkiisi cali baa hadlahaya hilaaca iyo biriqduna waxay dhaheen waa karbaashku uu ku garaacay roobka jeedalkiisi wey dhac markuu ka siiyo iyo walac walac walacir ku leeyahay markuu asagoo hadlana unkadkani hanqarhka waa cali hadlaaya ay leeyihin saa darteed qolyahooda caamada ah markay maqlaan unkad assalaamu calayka ya amiir almuminiin bay yidhahdaan inagu markuu guuciso ma bano ma cabsano assalaamu calayku ya amiir almumin salaanta kaa qaatay leeyihin marka nimanaa isfahmi karaba maaha isku diin la soco hadda islaanna waa isla tihiin sa iyagu sheeganhayaan wayaquulu waxay kaloo yidhaahdaan caliyun yubcau qabla ywm اqiyaama qabla ywmi اlqiyaama cali waa la soo saari oo cirku ka soo degi inta aan qiyaamo dhicinba wuxuu hi sheekhu wahada kulluhu kadib wa zuurun wa buhtaan waxaasoo dhan waa been buuri wa zuurun waa hafaryo wa buhtaanun waa ingegsaar waa iskuma zuuri buhtaan laakiin af soomaaliga waa kala daran yahayo nabid weeye iyo muxuu ahaaye been abuurasho iyo waxaas buhtaanku laakiin ingegsaar baa la yidhahdaa meel aan sal baad wax ku kabin ruuci ayb laakiin zuurku waa been run u eg been run u eg shaadatu soo ma taqaanaa ninka nimankaa warkooda inaga daa wuxuu yihi wzaydiyatu waa min alqaabi bidaci ahlilbidac waxaa ka azaydiya ah azaydiya ayaa ka ah. zaydiya marka warkooda lasoo gaabiya haddee <clears throat> waa nimankii zayd ibna cali loo tiirinaya zayd bn cali bn xuseen kuwa hor raafidada waa maxay zayd bixidiisiibay ku gacan saydheen falka ay sameeyeen baa raafido loogu bixiyey nimankanna waa nisba ila alimaam cinda ala'ima iyo kutubulmaqaalaat zayd bnu cali nin imaama oo faqiiha oo saalixu caabud ahaa yuu ahaa ayagaa u nasab sheegtee laakina zaydan bariiun minhum bariiun shuqul kuma laha hal madhab iyo hal masalo u qaba ma qabaan xagga fiqiyaadka waxay zaydiyadu u dhow yihiin shaaficiyada bay furuucda fiqiga u dhow yihiin wax badanna oo ka midana waxay ku waafaqaan xanafiyada bayna ashaaficiyati wاlxanafiya fiqiga farciga ah ama caqiidada caqiidaة الzaydiya nimanka la yaqaano waa caqiidaة اlmuctazila xarفan bxarفin muctazilo caqiida ahaan kumay khilaafsana zaydiya ilaa masأala waaxida masalada waa masalada loo yaqaano masalaة اimaama masalaة اlimaama imaamada iyo imaarada keliyay ku khilaafeen muctazilo muctazilo maxay qabaan abubakr baa u fadli badnaa saxaabada cumar ilaa aakhiri bay kaxeeyaan waxaana lagu doortaa oo imaam lagu soo saaraa ikhtiyaar iyo doorasho caqdi iyo ikhtiyaar min ahli shura min ahli اxalli wاlcaqd muctazila saasay qabaan zaydi waxay qabaan maya waa bitansiis bitansiis marka aلzaydiyatu fi اlcaqaa'id waa maxay waa muctasilo kuuskuusanoo meesha kuu fadhida magacana bedelatay ma aha waxaa ku nabaynee wadaadkoodii a'imadoodii baa qiraaye wadaadka la odhan jiray yaxya bnu xamsa alcalawi oo muxaqiqii azaydiya lagu tilmaamo nin la aqoonana zaydiya uusan ku jirinba marka la fiiriyo qaabka weliba lagu tiriye muctadilatu zaydiya lagu tiriyo oo ah ninka uu ku luuda ibnu wasiir alyamani abxaabtiisa badankeed waa kutubta wadaadkaas weeye oo uusan sheegin ilaa marar yarba mooye wadaadka asaga ah yaxya bn xamza alcalawi kitaabkiisa loo yaqaana ciqd la'aali fi raddi calى abi xamid alghazali ayuu wuxuu ku sheegay aakhirkiisa dambe waa kitaab maطbuuca waana haya ninka u bada akrin kara y wuxuu ku sheegay in zaydiyadu ay tahay fi اlcaqaa'idi ka caqiidat اlmuctasila halkaa masalaة اiman basna ku khilaafa ama furuucda ijtihaadaad iyo hawlahaasay iskaga badan yihiin ayuu yidhaahdaa gabagabada zayd aan soo gabagabayna nimankaa zayd bn cali u nasab sheegtay beenalayaasha ah waxay u qaybsameen afar shan kooxood jaarudiya niman la yidhaahdo aljaarudiya waa nimanka u caqiida xun zaydiyo nimanka u caqiida xun weeyo raafiday u dhow yihiin kuwa ayagu iyo niman la yidhahdo saalixiyo waa xasan ibnu saalix loo tiiriyo iyo niman la yidhaahdo batriyo oo nin abtar la yidhahdo loo tiiriyo iyo caqabiya niman la yidhaahdo iyo abaaxiya abaaxiya caqabiya batriya saalixiya jaarudiya shantaa kooxood baa zaydiye u waaweyn waxyaaba yaroo ka baxbaxa waa jiraan waxay isku waafaqeen isku raaceen imaamadu iyo madaxweynenimada islaamka waxay gooni ku tahay fii awlaadi faatima binti muxamed radia allahu tacaala nin aan faadamo warasadeeda ahayn usha muslimiinta ma qaban karo madaxweynena ma noqon karay qabaan waxay galoy qabaan imaamnimadu saddexna waa nas wixii ka dambeeyana bidacwati walkhuruuj baa lagu keenayaa cali iyo xasan iyo xuseen nabigaa caddeeyey dhaheen inay ay yihiin a'imat اlmuslimiin wixii ka dambeeye aalu beyti rasuulilaahi ah ama faatimo warasadeedii ah ee usha muslimiinta qabanayo kow waa inuu horta intuu istaago dha imaanba ahala raaco bidacwati wاlkhuruuji calىa a'imat اljawr waa inuu intuu aqoon yeesho mujtahid noqdo seefta galka kala baxo wayadcuwa الnaasa ilaa imaamatihi hadduu markaa meel bannaan helo uu ku fadhiisto hadduu waayana boqorka markaa jira ee ee naasibiga ah si ayagu aaminsan yihin waa la socode nawaasibbaati intiina kale marka uu ku baxo dhulka uu dhigo wey bidacwati wاlkhuruuj bay ku sugmaysaa maa bacda aلثalaaثa cali iyo xusein xasan iyo xusein wxii ka dambeeya waa caqaa'idooda baailka ay aaminsan yihiin waxyaabahaasoo dhan baa marka kamida caqaa'idooda masaladii haddee caqaa'idan aan ku gemiyo waxay qabaan haddee alcadl oo oo xalay kuu soo sheego inuu yahay nafyu اlqadar nafyu اlqadar cadligu waa maxay waa nafyu اlqadar ayib iyo shafa wax oo dhan oo la inkiro atawxiid oo ahaa nafyu صifaat صifaatka ilaah la inkiro qur-aanko makhluuq la yidhaahdo ilaahay ru'iisoo la dafiro infaad اlwaciid ama alwacd wاlwaciid ruux walboo muslima oo loo ilaahay u ballan qaaday jannaha jannu gala waana ku waarahaya ninkii macsiya ku dhacay kuwa dhintayna naarbu ku waaraya infaad اlwacdi wاlwaciidna waa qabaan waa asalkii saddexaad kii afraad almanzila bayn almansilatayn ninkii kabiira ku dhaca adduunka intuu joogana gaalna ma aha muslimna ma aha aakhare hadduu taga naarbu ku waarahaya iyo alamr bilmacruuf ay oga jeedaan wujuub اlkhuruuji cala اljawra shantaa asal waxay ka waafaqsan yihiin muctazilo waxay ku khilaafeen hal asaloo fi limaama ah lanna muctazila baab imaama inagani lamid yihin waad ogtihin bay la tahay taas sheekhu wuxuu i wahum raafidatun wey raafida maxaa loo yidhi saxaabadii bay tuuran haddee saxaabadii bay tuuran oo xaqii bay diideen wahum aladiina yatabara'uuna waxay ka beri noqdaan min cuثmaana wa طalxata wالzubayr ahlukhayrki o dhan bay ka beri noqon hayaan wayaroon waxay qabaan alqitaala in lala dagaalamo ama la garab istaago maca kulli man kharaja min walid walad caliyin waxay qabaan wayaroon alqitaal in lala eh, lala dagaalamo weeye ama la garab istaago maca kulli man ruux walboo kharaja baxay oo ku baxay jawaanada iyo nawaasibta say min walad caliyin caruurta cali ah baran noqonyaa ninka ahlubeytiga ah kaana aw faajiran ama ha noqo nin baari oo ilaahay adeeca ama faajir marba hadduu ku baxo nimanka asaga ah ee ahlubeytka xaqooda dulmay ilmadaa la duugahayaa ayib ilmo siyaasi wey ilaa siyaasiyiintu ilmaday duugaa ayagoo raba ku afeeyaan marka xataa yakliba ilaa u adkaada ninka imaamka baxay aw yuqlaba laga adkaado intooda kale waxay ku rooyihiin saxaabada ma tagfiiriyaan mana tafsiiqiyaan zaydiyadu laakinahum yukhaiuun saxaabadu way gafeen bay leeyihin cali inay calaamad saareen bay ahayd way gafeen haddii markii hore ay gaftay abubakar dabadi cumar markii loo dhiibay asaga loo dhiibay ahayd cumaan hadday la soo gaaray in asaga laga leexi cali loo dhiibay saxaabada way gafeene allah u dambi dhaafay taagan yihin akhطa'u khaطan ijtihaadiya khayaano iyo kitmaanna may samaynin bay taagan yihin zaydiyu daaifada laakiin jaruudiyada la yidhaahdo waa daaifo gaala ah marka warka la gaabiye iyagu waxay qabaan bitafsiiq saxaaba saxaabadoo dhan in fasaqa lagu xukumo iyo khawano xaqi qariya lagu xukumo intii yaraydan soo dhafnaya mooyeen salmaan iyo miqdaad iyo camaar iyo kooxdii yaraydba mooyeen barhkood jaarudiyadu qayb ka mid a ah, saxaabada barhkeed bay tagfeeriyaanba marka warka la soo gaabiye aljarudiya waa koox ka shaad zaydiyo oo raafida ah, bal khulaatu shiica lagu tirinayo kuwaana inaysa islaanayn rabaad soo marteen wuxuu ihi minhum waxaa ka mida alkhashabiyatu baa ka mida saasaan ii qoran laakiin alxuseyniyatu baa sax ah alxuseyniya xuseyniya waa dhashay mansuuriya somayna soo marin abi mansuur ahaa ilaahnimada sheegtay gaalka wadaadkii wiilu dhalay wey markuu abumansuur dhintay xuseen baa jagadii qaada oo mahdi noqday kuu leeyihi asagaana loo dardaarmay waagi dambena haddii asagaabaa mahdi ah kooxdaas wuxuu qabay waxay qabeen mansuuriyo ay la qabtaa wuxuu ihi sheekhu wahum yaquuluuna biqowli zaydiy wahum yaquuluuna biqowli zaydiya miya waa ka daran yihin aad bay oga daran yihin mansuuriyay ku dhow yihiin marka warka la gaabiyo ayib washiicatu baa ka mid a alqaabtooda marka sawaabku waa xuseyniy xasaniya ma waa xuseyniya sawaabku sawaabku xasaniya ma waa xuseyniy ayib sida kutubulmaqaalaad ku qoran waa alxuseyniya waana wiiluu dhalay abi mansuur aa'ifadiisu aa'ifada haddii la yidhaahdo waa aa'ifo min khulaati shiica ah islaamna ma aha laakiin khashabiyadu maadaama abu maxamed alxandali uu ku yidhi waa yaquuluuna biqowli zaydiya waxaa laga yaba inay tahay daa'ifo kaleo ka sokayso kuwii hore ka islaamsan ama ka bidcayar waa dhici kartaa sheekhu wuxuu uhi washiicatu wa minhu alqaami waxaa ka mid a ah, ashiicatu baa ka mid ah fii maa zacamuu ayagu markay sheegeen maka la fiiriyo wahum ayagu fii zacam waxay sheegteen maka la eego yantaxiluuna waxay aaminsan yihiin ama ku maxaabsadaan xuba aali muxamadin oo waxaa lagu baabi'iye in aalubeytka ay jecel yihiin duuna annaasi dadka intooda kale aysan jeclayn laakiin annagunba aalubeytka u gargaaro oo jecel oo tal ah ummadda inteeda kale aalubeytka way garaboogliina ama way u hiilin waayeen ama wayba dileen wakadabuu sheekhu baanbana sheegeen bu ui bal hum khaasatan bal hum ayagaa khaasatun si gooni ah almubqiduun liaali muxamadi si gooni ah ayagaa aalu muxamed ayagaa necab buuli oo la coloobay duuna annaas ummadda inteeda kale aalubeytkooba jecelyihin buui inamaa shiicatu aali muxamed muxamed ansaartiisiu dadka u hiliya waxaa weeye aalkiisa u hiliya shiicadu waa atbaacde almuttaquuna kuwa alla ka cabsada ahlu sunati wاlr ariiqa nabi maxamed iyo manquulka riwaayadana qaata man kaanuu ciday dooniba qabiil ahaan ha noqdeen iyo zaman ahaan waxayu kaanuu meeshay doonina ha joogeen iyo zamankay doonibe aladiina kuwaasoo yuxibuuna jecel aala muxamadin jecel wa jamiica asxaabi muxamadina jecel aalu muxamed iyo asxaabu muxamed waa laba kooxood oo walaalo ah rasuulkuna midna nasabaan la dhashay midna iimaanaan ku ninkii isku dhufta colaad ka dhex abuura islaam shuqulkuma laha ninkii koox u gargaara kooxna dulmiyana ama caayana ama aflagaadayana islaam shuqulkuma laha beri buu islaamku ka yahay walaa yadkuruuna sheegi mahayaan aalubeytka dadka jeceloo qumane ahlu sunnaha ah minhum min aali beyti rasuulilah wasaxaaba bisuu'in xumaan ku sheegi maayo walaa caybin dhaleeca ku sheegi maayo walaa manqasatin quurhsi iyo dhaliila ku sheegi maayo faman dakara ruuxii sheega axadan axadoo min asxaabi muxamadin calayhi الsalaaةu wasalaam bisuu'in xumaan ku sheega aw طacana ama dura calayhi calى اlaxad bicaybi dhaliil ku dura aw tabara'a ka beri noqdo min axadin minhum min asaxaaba aw sabahum ama caaya aw carada ama sarbeeboo bandhiga bisabihim cayda saxaabada iyo wa shatmihim aflagaadadooda fahuwa raafidiyun mukhaalifun khabiiثun daalun waa raafidi xaqi saydhay mukhaalifun xagga garab maray khabiitun liita daalun dhuusanoo dameera weeye warkaas marka wuxuu kusoo gebagabeeyey oo soo dhameeyey shiica iyo warkeedii iyo raafida iyo bakhtigeedii adduunkan hadda iyagaaba rogahaya reer maraykan iyo ree yurub way fahmeen way dhaqaalaysiiyaanoo si lagaga farxasho ila suniyiin baa adduunka rogay wa ama alkhawaarij khawaarij soo ma aha iyagu raafido waa ducafo sidoodaba weligoodna ma guulaystaan geesiyana ma aha shiicadu waa fulayo nimanka laakiin musiibada ahaa ee khawaarijta buu u galay nimanka diin la-aan baa haystama raganimaa ku dhammaatay nimanka khawaarij la yidhaahdo geesinimo iyo raganimaa ku dhammaatay laakiin diin la-aan iyo sunno la-aan baa haysa saa darteed waxay ku mamahaan wadaadaha markay geesnimo ka hadlayaan haadihi alxamlatu xamlatu khaarijiya yacni weerarka reeb lagu soo qaadeen waxaad moodaa weerar khawaarij leanno khaarijku wuxuu aaminsan yahay hadduu cararo ama uu kaa leexdo inuu gaaloobi marka uu kugu dhammaan suu u socdo uu ku geli inaad kala goyso iyo inuu kulaqa wax udhexeeya ma jiro aml amla xamla eh, eh, khaarijiya way yidhahda markay shujaacada iyo basalada tilmaamahayaan nimankaasi culamadu waxay caddeeyeen khayr doonbaa intaas dawaa'iftan soo marray keligoodba maaha inta dawaa'iftan soo marray inta iman doontaba badankood khayr doon bay ahaayeen badankood xaq laga tegey iyo wanaag iyo khayrdoon bay u badnayd diin hagaaji alla u dhowow ummaddu way fasahaadaye adugu bal tubta fiican qabso kulli khayrdoon bay u badnaayeen ilaa man nadara sabaiyada iyo raafidada iyo jahmiyadaba mooye laakiin khayrdoonkiba wuxuu la aaday meelaan loo baahanay shaydaan baa u harkaagogtay marka waa niyo wanaagsanahay iyo khayr baan doonayaa keliya kuguma fille cilmigeeda iyo aqoonteeda waa inaad yeelata ilaahayna uu towfiiqiyo uu ku siiyo solonsiin khayra wa ama alkhawaarij famariquu waxay ka siibteen min addiini diinka islaamkay ka siibteen wa faaraquu lmillata diintana waa ka tageen wa tamaraduu waxay ku caasigaroobeen cala alislaam wa sharaduuna waa dhigan wa tamaraduuna dad bay u laga yaaba hoosta inuu idinku qabta laga yaaba aniga wa sharaduu baa ii wa sharaduu <clears throat> idima qaban soo maaha dabaqaat اxanaabil inay ku qoranta waa taramadul baan u malayn washaraduu waxay ka banjoogeebeen ama ka fiigtaaleen ama ka firdhadeen calal islaam islaamka dushiisa marka sharadu ficilka calada uu ku gudbiya baa diidaysa xoogow shiraadka shiraadka waxaa loo isticmaala can baa lagu gudbiya inta badan haddii shuruud la isticmaalo can baa inta badan lagu gudbiya muxuu ku qorhaya can hoos buu ku qorhaya saasaa fiican washaradu waxay ka banjoogoobeen ama ka figteen cani lislaam washadu waxay ka fiigtaaleen ama ka gooni noqdeen cani ljamaacati kulankii iyo midnada muslimiintay dhantaaleen oo gantafaruureen wadalluu waxay ka dhubeen can sabiili huda hanuunkii wadadiisii wa kharajuu waxay ku baxeen cala sulطaani madaxweynihii iyo walaimati hogaanadii muslimiinta wa sallu sayfa seeftay galka kala baxeen cala ummati ummadda islamka iyagoon kala saarayn nin walba oo khilaafana dhigiis daaddaadinaya wastaxalluu waxay bannaysteen dimaahum wa amwaalahum ahlusunna waljamaacana waxay qabaan haddee jahmiye in seebta loo siibo jagboontina loo dhigto la baabeeyo iyo khawaarij maxaa u dhexeeya ahlu sunnuhu طawaa'ifti muctasilada jahmiyada raafidada dadka noocaasa ee mansuuriyo bakriyo kulli waxay qabaan in dhiigooda la daadiyo la banaystana iyo khawaarij maxaa u dhexeeya hadde salafkuma khawaarij ba cabdiaq ummadda islaamka nin aan wax gaalaysiinayna ma jiro nin ahlubidac iyo ahlu sunno nin aan wax gaalaysiinaynin ma jire sida wax loo kala soo celaa iisoo sheega sabtii soo socotaan idinka rabaa ya su-aasheedi maaf jaynis baan ku hadlahay anugu ya ummadda islaamkan kue ahlulqiblaha ururada islaamka sheegta ee intay muslimiintu iskhilaafeen soo baxay saxaabadii wixii ka dambeeyey ilaa yowmina haada kooxaan wax gaalaysiinaynin ma jirtee daabidka lagu kala bixi muxuu yahay maxaa adiga gaalaysiintaada xaq ka dhigay ninkan kalena tiisa baadil ka dhigay ya aniga hadda jawaab idinka raba berriba waxaa idinka rabaa haddii alla yidhaahdo habeenka sabtiga soo socota insha allahu tacaala wastaxalluu waxay bannaysteen dimaahum dhiiggeedu bay idinkuna waa bannaysataan wa amwaalahum hantidoodiibay bannaysteen idinkuna waa bannaysataan kitaabu daari ku gaari doontaa iyagoo xoolahooda waa la qaadan oo la qaniimisanku odhan doon marka idinkuna mas-uun yeela wa akfaruu waxay gaalaysiiyeen man khaalafahum ruuxii khilaafana waa gaalaysiiyeen asalaf saalixin ruuxii ku khilaafa fi aslin waa ilaa man qaala ruuxuu yidhahdaa biqowlihimba mooyeen alqur'aanu kalaamullahi hayru makhluuq baan taaganahay ninkii wax kala yidhaahdana muxuu agtanada ka yahay waa gaal man lam yaqul biqowlina haddaan salafiye nahay fa huwa kaafirun idinka meelgeya waa yahay ilaa man qaala biqowlihim wa kaana ahaaday calaa mili ra'yihim waxay qabeen oo kala la qababa wa habata weliba ku sugnaada macahum ayaga garabkooda fii daari dalaalatim daaruhijrooda bu ujeeda sheekhu meesha iyagu joogaanay khawaarij ku urursan waxu yaqaanaa daaruhijra ninku intuu soo kaco noo iman waaya oo dowladaha iyo baqdaad iyo dimashqi iyo yaman iyo muxuu aha ishek sanca iyo madiine iyo maka fadhiista waa daaru kufrin buu dhex fadhiya waa gaal bay leeyihiin hawdka cidada hawaasib dhexdeeda iyo bartankeeda iyo afghanistan geesaheeda iyo xeebaha cumaan iyo abu muxuu ahaa masqad agaarkeeda ninkii fadhiistana maxay leeyihiin inoo yimaada daarulhijra weeye warkooda wey wabata macahum fii daari dalaalati wahum yashtimuuna waxay caayaan yashtumuun asxaaba muxamadin calayhi الsalaatu wasalam maxaaba caya wayba gaalaysiin hayaane iyo wa ashaarahu nabiga xididkiisay caayaan ashaartu waa jamcu sihrin waana qoyska aad ka guursato gabadha aad qabto reerkay ka dhalatay baa yaa ashaartaada ah ayib iyo wkhtaanahu nabiga xididkiis khtaana waa jamcu khatan khatankuna waa ninka gabadhaada qaba ama walaahaa qaba seediga asaartu waa cidda adugu aad xididka la teed wax ka qabto wey akhtaantuna waa dhan kalo waa ninka adiga kula soo xiidee gabadha kaa guursada ama walaashaa guursada ayib warka waad fahanteen baan u malay wayatabara'uuna waxay ka beri noqdaan khtaantaan ujeedaa akhtaanta oo cumaan ka mid yahay baad garanaysaa asaartuna waa abubakar iyo iyo cumar oo nabigaa ka gursada de soo garan maysaa sidaasaa loo jeedaa wayatabara'uuna waxay ka beri noqdaan minhum min alkhtaani wاlashaar wayarmuunahum waxay ku galaan ku ganaan bilkufri gaalnimo iyo wlcadaa'imi waxyaaba waaweyn dhaleeca iyo waaweyn jamcu cadiimatin wa yarawna khilaafahum khilaafa asaxaaba saxaabada in la khilaafo fii sharaa'ic اdiin diinta axkaamteeda lagu khilaafo iyo wa sunan اlislaami islaamka sunooyinkiisa walaa yuminuuna khawaarij ma qabaan badankoodu weeye bicadaabi اlqabri ma qabaan maxaa yeele qur-aanku ma cadaynhayo wey caqiidaة اkhawaarij maakhadu اlkhawaarij marka kitaabka qur-aanka la marayo iyo sunada shekh islam ibn taymiya fi majmuc اfataawa wuxuu ku sheegay iyo kitaabkiisa alfurqaan bayn اlxaqi wاlbail an bn اlan aniga soo sheegay labadaa kitaab xaafidkana atxulbaari ku sheegay ibnu tamiya kas igtaan u malayni sunnada nebi maxamed khawaarij waxay ka xujaysataa hal shay keliya hal shay keliya maa bayana mujmal اqur'an qur-aanku xukumkuu sheegay ee mujmalka ah sunnada caddaynaysa ee faahfaahinaysa way qadanayaan sida axaadiidta faahfaahinaysa salaada duhurka inay afar ragcadood tahay xishuhu afar yahay maqhribku saddex yahay fajarku laba yahay casr axaadiistaas marka walaa ya'khuduuna min الsunnati ilaa maa fasara mujmal اlqur'aan xadiidku hadduu doona saxiinka ku jiro mutawaatir ha noqdo jamaaca can jamaaca ilahi rasuulilah ha wariso hadduuba ay u arkaan daahir alqur'aan inuu ka hor imanayo fahamkooda daciifka ah waxay ku leeyihiin waa la tuuri qaadan mayno midaan ilmaadeernahay ah, oo reer cabdila ah maalin guur ah oo cabdiraxmaan fasiix la yidhahdo qolyaha hadda meesha jooge dadka islii ku lugooye ah laba kun iyo afartii daaru xadiid waa wada fadhiisannay aniga wadaaddo kale sariixa wuxuunuu yidhi bicibaarati xunuu xadiidku hadduu saxiixulbukhaari ku jiro hee qaadan mayno hadduu ka hor imanayo daahir alqur'aan wuu jooga haddaba weyddiiy ayib marka waxaa weeye warkooda uu iska cadiyaa nimanka ayaga warkooda uu iska cadiyaa culamadu waxay ku leeyihiin xadiid aayaad ka hor imama jiraba xadiidku aayaadkuu fasiraa wuuna caddeeya aلsunaةu waa mubayina likitaab الlah in lam takun muasisa aw muakida marka waxaad sheegaysa muxuu yahay waa caqligooda xunkee fuundada ah ayib indhahoo dhan bay laayihiin maogtahay walaa yuminuuna bicadaab اlqabr cadaab اlqabri qur-aanka laguma cadaynin bay leeyihin maadaama waan inkarayna aayaddii suuratu haafir ama mumin ku jirtay macnaheeda kuma cadday leeyihin doon waa lagu fircoon baa laga hadlay dad kale miyaa laga hadlay kudhi waa caqli xun yihiin ma ogtahay wala lxawdi ma rumaysno xawdka nebi maxamed wala shafaaca shafaaca ma rumaysno ahlulkabaa'ir naar bayba ku waari bay leeyihin hadda shafacsay ku rumay walaa yukhrijuuna soo saari mahayaan axadan baai qoran walaa bikhuruuji axadi min ahli naar ba hoos ku dhigan mana rumaysno walaa yuminuuna bikhuruuji axadin axad inuu ka min ahli naari axadan ah, eh, oo min ahli naari ka mid a ah. axad ahlu naar ka mida ah inuu naar ka soo bixina ma qabaan ama walaa yukhrijuuna axada min ahli naar min annaar buu ujeedaa wahum yaquuluuna waxay yidhaahdaan man kadaba kadbatan waaxida hal beenunki sheega aw ataa sakiiratan hal dembi la yimaadoo yar aw kabiirata min adunuub ama dembi weynoo dunuubta ka mid a famaata min hayri towbatin isagoon toobad keenin fahuwa kaafirun waa gaal bay leeyihin fahuwa fi nnaari khaalidan mukhalladan fiiha abadan naar buu gelayaa isagoo ku waarayo lagu waarinayo weligiiba wahum yaquuluuna waxay kaloo qabaan biqowli bakriyati bakr ibni ukhti cabdilwaaxid waa inaga soo marray warkiisay qabaan oo kale fi اlxabati wاlqiraad xabad masagaah ama dhuruurac ninkii qaata isaguna inuu naar ku waaray gaal wahum ayagu khawaarij qadariyatun weeye in badanoo kamida khalqu afcaal cibaad bay abaan yay qabaan oo waxay ku yihiin afcaasha addoommadu ayagaa abuurta ayagaa same ilahayna shuqul kuma lay dhahaan dhankaa qadariyay ka yihiin jahmiyatun jahmiye weeyo khalqu qur'aan in badanoo kamida qabta khawaarijta qur waa makhluuq qaybaa qaba qaybo badanna sifaatka rabbigaybay inkaraan aan qur lagu sheegin badankeed bay dafiraan ninkay sifa inkarana maxaa laisku ogaa ama diida jahmi murjaatun weeye murjasa maxay u yihiin murjaa waxay qabeen annahum muminuuna cind allahi xaqan janna inay gelahayaan ayagoona waxay qabaan keligood unbaa jannada ku dhuflayn bay qabaan inta kale islaamka sheegata naar baa laga xadirin bay leeyihin kaanaga muminkana naar bais arki maayaan bay dheheen jannay yay bagaataysteenoo meel ku xidheen jannadan yaa meel saaran jiray murjio iimaan waa kiimaan malaaikati fulan muminu cind allahi xaqa sumaysa dhihi jirin intaa ninkii jamista iimaan jamista jannana meel dhigta maxaa lisu ogaa war murjia weeye fahum murjiatu raafidatun way saxaababa tagfirinhayaanati raafida nin saxaabo tuuray ama caay iska badaaye khawaarij dhiigooday banayso wayna gaalaysiinba inna wayba laayeen oo cali kamid yahay lama garanayaati idan saasusaa iskugu qabtay qadariyatun jahmiyatun murjiatu raafida marka waa ictibaaraat walaa yarawna ma qabaan jamaacatan jamaaca ma khalfa imaamihim salaad jamaaca ah. in ruux lala tukado ahluqiblaa ma qabaan allaahuma inuu yahay imaamku wadaad ayagu ay saaxiibo yihiinba mooye innagu isku ogeyn dadka muslimiinta oo dhan ninkii aad gaalnimo ku og tahayba iskaga daba tuko ha soo islaam ma muujisanaya daahirka maxaa kaaga muuqdo wanaaggii islaamnimo la tuko haddi iska baadho oo adugu yaa ku baadha adugu adigan ordahaye il aan iska baao adig yaa ku baadhay adnaan iska kaa baadhna haddii baashu markaa alla baadhay ku baaba'aysa marka ku daba tuko markii xumaan kaaga muuqato fisqi aan lagu daba tukan karin ama kufri aad ku ogaato ka carar imaam kaloon faasiq ahayn ama muxuu ahaay ahlu khayr oo sunni aan ah, raadso ayagu marka waa nimaa annagu aanan dhib istagelin meel aanna ku xidhin salaad noogu xidhmi maysaba wahum yaroona waxay qabaan taakhiir asalaati salaada in laga dibdhigo can waktiha waktigeeda waa daa'if min alkhawaarij agarkooda waxay qabaan awal waqti haddaan la tukan waa magaalin bay qabeenba waa kii imaam maalik kaga hadlay kaga hadlay kitaabkiisa wuquut الsalaa akar اkhawaarij waxay qabaan asalaatu fii awali waqtiha laakiin daa'if min alkhawaarij baa qabta taakhiirka can waqtiha wa yarawna waxay qabaan الsawma qabla ru'yati